bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa redio kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa ah. taariikhduna ku beegantahay tahay labada bisha koow tobnaad ee nofembar sannada labakun qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro hadduu eebbe idmana waxaa ka mid noqonaya faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya qarax ka dhacay isgooska soobehe ee magaalada muqdisho xukuumadda soomaaliya oo ka hadashay colaadbeeleedyada ka taagan gobolada qaar iyada oo ku baaqday in colaadda si deg deg ah loo joojiyo isimada puntland oo warmurtiyeed ka soo saaray shir muddooyinkii ugu dambeeyey oga socday magaalada garowe xukuumadda madaxweyne siciidani oo durbadeeda ka hor timid go'aanka isimada puntland iyo xaaladda falastiin iyo amuurihii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaad maqli doontaan serbiya oo qabanaysa doorashooyin degdeg ah iyadoo madaxweynaha dalkaasi uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada dalka iyo xafiiska xuquuq lisaanka ee qaramada midoobey oo sheegay in weerarada israa'il ay noqon karaan dembiyo dagaal qodobadaasi xubnihii joogtada ha ayaad maqli doontaan saaxiibayaal u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka ogaal القديم تغار dadkeeni maxaa maxaa bedelay

kushka noogu jira bacdiyo kushka noogu jira miyaana helay kumaysiga nagu dirqiya danaysa habaaranba badiyo doxooyinkii duganka uloogaye aakhirkii duxooyinkii duganka u loogaye weliba damaciisu yahay inuu dalka naga hantee daree soomaaliye ganasahabaaraba

maya miyaanu isu diidanahay hagaag heystaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka ogaal karo soo gale tariikh toosan soomaaliye waa lagaa gabe dugsi ma la qabiyaaladi waxay dumis mooyaane qaybihii hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalaynaa dhegeystayaal warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha qarax saaka ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kaas oo ahaa miina sida la sheegay dhulka lagu aasay miinadan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu xiray goob ganacsi oo ku taala halkaasi sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhaawacantay hal qof oo dumar ah oo meesha ka ag taasoo durbadiiba la gaarsiiyey mid kamid ah isbitaalada magaalada sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyay halkaasi waxayna gacanta kusoo dhigeen dhowr qof oo tuhmanayaal ah ma jiro wax faahfaahin ah oo ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo howlgalada xigay oo ay ka sameeyeen halka xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa haatan ah mid degan waxaana si caadi ah u shaqeynaya isi socodka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee ka agdhow isgoyska soobe maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ka dhacayay qaraxyo miino waxaana ahayd arbacadii shalay oo ay ciidamada ammaanku ka hortageen qarax miino oo la dhigay gudaha degmada dayniileh ee gobolka banaadir si kastaba ha haatee qaraxa isgoyska soobe ayaa kusoo aadaya maalmo uun kadib iyada oo bishii hore ee oktoobar la xusayay qaraxyadii dad badan ay ku leedeen oo halkaasi ka dhacay markaana xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay colaad beeleedyada ka tagan gobolada dalka iyadoo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wasiirka arimaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ugu baaqay beelaha ku diriraya gobolada galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale puntland inay colaadaasi joojiyaan islamarkaana halkaa lagu hakiyo isagoo sheegay in Bincolaada ay hurinayaan gacmo shisheeye isla markaana si gaar ah u carabaabay in ay Al-shabaab ku lug leeyihiin colaadaha beelahaas. Waa kan wasiirka oo ka hadlaya arrintaas. Xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun ee ka dhaca oo runtii aan falkaas cambaareynayno uuna yahay fal aada u xun oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo dadnimada soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka soomaaliyeedba fal ka soo horjeeda in dad birimageeda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo aarsi qabiil iyo wax la mid ah runtii arrintaasi waxay ahayd arrin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaas oo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalkao dhan sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha xanan buura ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana oo isaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamo ciidamada amniga galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka galgaduud intaba ay ka shaqaynayaan sidii halkaasi arintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda dirirtu ka dhaxayso inay caqliga u soo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arrimahaasna halkaasay ku joogsadaan lana xaliyo arrinta ka dhacday dhuusamreeb runtii dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimada degan intii aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimmadoodii dhallinyaradii ardaydii ganacsatadii oo joojisay ganacsigii ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen dhammaan waxay la duubteen dadkii victimiska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday marka waxaan rabnaa arintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas liddi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas daba jooga inaysan dib u dhicin culimmada iyo odayaasha iyo akhyaarta kalena iyo maamulkana waxaan rabnaa inay ku baxaan arintaas lana joojiyo waxaan rabnaa inaan bogaadino ciidamada qalabka sida oo halkan ka baxay oo gobolka shabeellada dhexe shaqaaqooyin maalmihii dhexe ayaguna jiray kala dhex galay halkaasna ka wado howlo xasilina iyo in la baacsado maleeshiyaadkii dhibaatada halkaas ka waday oo meelaha walaalaha isku diray waxaan kaloo baaq nabadeed hadda rabnaa inaan usoo jeedino iyadana gobolka mudug barigiisa dhanka puntland arrimo ayagana dagaalo ka dhacay oo laba beelooda walaalaha halkaasi maanta ay ku dirareen dad dhowr qofna ay ku dhinteen iyagana waxaan rabnaa maamulka gobolka mudug iyo dhammaan dadka ay khuseyso heedaha amnigu inay ku baxaan arintaas lana joojiyo waxaad moodaa in wejiga labaad ee dagaalku markii uu bilowmayey oo ciidamadii qalabka siday furmihii u dhow yihiin in isku dhacyo soo noqnoqonaya oo aada moodid inay qorshaysan yihiin in ay maalmahan dambe soo cusboonaadeen mar walba oo khawaarijtu xaalad ciriiriya gashana waxaan aragnaa in beelo in badanoo dadka ka mid ah ayaa isku xiraya arrimahaas oo arrimaha khawaarijta sidoo sidaasi la mida ah, dee matabaanna waxbaa ka dhacay dil baa ka dhacay iyadana runtii dil foolxun buu ahaa waxaana rabnaa arrimahaasi dhammaantood hal meel bay ku biyo shubanayaan waxayna ku biyo shubanayaan sida la sheegayo dadka deegaamadu ay sheegayaan in kooxaha khawaarijta ay u adeegayaan marka waxaan leenahay kooxaha khawaarijtu midab kastoo ay leeyihiin waa loo jeedaa ciidamada amniguna waxay faran yihiin inay amniga iyo xasiloonida soo celiyaan inay khawaarijta falalka lagu adeegayo oo lagu hiilinayo oo maleeshiyaadku qabaa'ilku ay ku marmarsiyoonayaan mararka qaarkood dagaallo beeleedoo dhacay ay ku marmarsiyoonayaan laakiin taas aysan ahayn laakiin midabka beesha kalarkeeda ay soo qaadanayaan in arrintaasi gacan bira lagu qabto ciidamaduna waxay waxaan ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan inay feejignaadaan inta khawaarijta laga takhallusayo oo oberethonka uu ka bilaabanayo iyo intuu socda intaba dhammaan fal kasta oo beeleed oo dhaca inta howlahan lagu jirana waxay dowladda soomaaliya u aqoonsanaysaa inay yihiin falal ay ka dambeeya ay ka dambeeyaan khawaarijtu guud ahaan waxgaradka maamulada hirshabeelle oo matabaan ah iyo maamulka galmudug oo dhuusamareeb arrimaha iyo xanan buura ka taagan kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqiih oo ka hadlayay colaadda beelaha kasoo cusboonaatay gobolada dalka wali waxaad dhegeysanaysaan ogaal xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabaylada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaq miya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabargoyn raba xaq miya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xaba aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaarijta xabadda la aadno weli waxaad dhageysanaysaan qeybihii hore ee barnaamijka ogaal isimadah puntland ayaa war murtiyeed kasoo saaray shir muddooyinkii ugu dambeeyey oga socday magaalada garowe isimada ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda lagu qabto balse warka ay kasoo saareen shirkooda ayaa kusoo aadaya xilli guddiga doorashooyinka puntland ay shaaciyeen in doorashada la qabanayo labaatan iyo shanta februaayo taas oo xilligii lagu madalsanaa doorashada puntland dib uga dhacaysa waa kuwaana qaar ka mid ah isimada ah oo markaasi sharaxaya warmurtiyeedka iyo sidoo kale ujeedkooda ku aadan doorashada puntland bismillaahi raxmaan raxiim ku madaxweynaha dowladda puntland ee soomaaliya ku gudoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland ku gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland ku axsaabta siyaasadda puntland ku dallada mucaaradka puntland ogeysiin wasaaradda arrimaha gudaha puntland ogeysiin guddiga doorashooyinka puntland ee bek ogeysiin wakiilada beesha caalamka waxaa shir uga furmay isimada puntland magaalada garowe taariikhdu markii ay ahayd kow iyo labaatankii bisha tobnaad waxaa shirkaas looga arrinsanayey sidii xal waara looga gaari lahaa ismaandhaafka siyaasadeed ee doorashooyinka una dhexeeya siyaasiyiinta puntland isimadu waxay la kulmeen madaxweynaha dowladda puntland gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo guddiga doorashooyinka puntland ee bek waxaa kale oo lala kulmay midowda mucaaradka puntland ururada mucaaradka ee saddexda ah ee ku midoobay dalladda siim iyo ururka muxaafidka ah ee ka markii ay isimadu arkeen kala fogaanshaha aragtiyaha dhinacyada ayna arkeen inay adag tahay isu soo jiididda dhinacyada waxay isimadu isla garteen inay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada puntland sida guddi ka socda baarlamaanka dawladda puntland dalladda bulshada rayidka ah ee punsa qaybo ka mid a saraakiisha sare ee ciidamada culamaa udiinka aqoon-yahanka dhallinyarada ganacsatada ururka saxafiyiinta puntland ee maab haweenka iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah si loo weydiiyo waxay hayaan xog xalna u arkaan ugu horrayn isimadu waxay bogaadinayaan ugana mahadnaqayaan dowladda dadaaladeedii iyo waxqabadkeedii gaar ahaan horumarkii ay ka gaadhay doorashooyinkii dowladda hoose dowladaha hoose ee lagu soo doortay xildhibaanada golayaasha deegaanka soddon iyo saddex degmo oo puntland ah taasoo u gogolxaadhay in puntland ay haweysato shan iyo labaatan sano kadib qabashada doorasho qof iyo cod ah intaa kadib isimada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee ay haatan puntland marayso markay dhegaysteen tixgeliyeenna aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafadka puntland markay arkeen wakhtiga ka dhiman mudaxileedka hay-adaha dowladda ee gebagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka olowsan deegaanada puntland waxay guddoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabadkuwada noolaanshaha dadka reer puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda wakhtiga ka harsan muddaxileedka maamul ee inoo dhisan wakhti ahaan farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba isimadu waxay guddoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa siddeedda bisha janaayo labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hannaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddaxileedka dowladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay siddeedda bisha jannaayo afar in dowladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dowladaha hoose laguna qabto muddo lix bilood gudahood ah oo ku eg siddeedda juun shan in dowladda cusub ay dhammaystirto hannaanka doorashooyinka qof iyo cod iyo habraacyadii iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman afar iyo labaatan bilood gudahood doorashadooda kadib lix murashaxiinta qabashada xilalka xubinnimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inay ku dhaartaan lagana saxiixaa meelmarinta iyo dhammaystirka barnaamijka doorashada qof iyo cod muddo afar iyo labaatan bilood gudahoodah taasoo haddii ay ku guuldaraystaan aysan xaq u yeelan doonin ka qaybgalka doorashada xigta iyo inay isu soo sharaxaan xil siyaasadeed toddoba maadaama muddaxileedka hay-adaha dowladdani uu gebageba yahay waxay isimadu guddoomiyeen in dowladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqsa badan magacoodana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xallinta khilaafaadka sideed waxaa kaloo ay isimadu guddoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda ammaanka puntland qalabka ay hayaanna uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga puntland iyo dadkeeda oo dhan sagaal waxay isimadu guddoomiyeen in guddi xaqiiqa raadin ah loo saaro qiimaynta khasaarihii naf iyo maal ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay boosaaso iyo garoowe magdhowna laga siiye dhibanayaashii ku waxyeelloobay toban bisimadu waxay ka garaabeen cabashada beelaha ka qatan matalaadda golaha shacabka ama saluugsan qoondada kaga soo hagaagtay sida tabashada beesha tannado daarood lana soo saaro lifaaq ku aadan xuquuqda dadkaas oo ay isimadu horay u soo jeediyeen koob iyo toban waxaan ummadda puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne saciid cabdulaahi deni si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan muddaxileedkooda kadib go-aankii ka soo baxay isimada dhaqanka ee puntland waxaa durba ka horyimid xukuumadda madaxweyne saciid cabdulaahi deni wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud ceydi dirir ayaa isna sheegay in hadalka kasoo yeeray isimada uu la mid yahay aragtida dadweynaha puntland waa aragnay maarata simada go-aankooda muddada shirayay inkastoo aanay ahayn dee maaratay simada puntland aan arrintaa u dhamayn waana soo dhaweynaysaa dawladdu kala aragtiduwanaanshaha oo dimuqraadiyaddaa qabtay in aragtidu ay kala duwanaan karto hase ahaatee dee aragtida tii sharci ku dhisan ayaa la qaadanaya sidaad la socoto dowladda puntland waxay leedahay hay-ado dastuuriya oo doorashada qaabilsan sida beek iyo baarlamaanka iyo maxkamadda dastuuriga waxaad la socotaa hay-adda beek oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka puntland inay soo saartay jadwalkii doorashada puntland ku geli lahayd oo ah shan iyo labaatanka february laba kun labaatan iyo afarta go-aanka ay gaadhaan waxaa jebin karta oo keliya maxkamadda dastuuriga ah siyaasadda dalka waxaa u xilsaaran dowladda mudaxileedkeeday ku jirtaa xaqna way u leedahay jihaynta siyaasadda dalka sidaad la socoto axdi qarameedkii puntland lagu aasaasay waxaa ku qorayd saddex sano gudahood in loo gudbo qof iyo cod maaragtay inay dadweynuhu soo doortaan madaxdooda nasiib darro waa la gaari waayay koob iyo labaatan sano hase ahaatee mudaxereedkii dowladdan saddex sano ka hor ayaa la bilaabay barnaamijka dimuqraadiyeynta puntland jadwalkii doorashaduna waa uu degan yahay sidaa awgeed aragti bay dhiibteen isimadu hase ahaatee aragti sharciya maaha wixii sharciya unbaa laga raacaya go-aanka go-aan maaha eh, marat maaha eh, maratay kama duwana qof ra'yigiisa dhiibtay kama duwana dadweynaha reer puntland bay kala mid yihiin markay aragti siyaasadeed la dhiibanayo isma weeyaan waa maratay waa ixtiraamkooda way leeyihiin laakiin go-aan siyaasadeed ma laha ay ismadu marjac waxay u ahaayeen xarkii aasaaska ay ahayd puntland markii la aasaasay marjac xeerarka iyo shuruucda iyo dastuurka marjac u ah shaksi marjac uma noqon karo isimadu isu keenidii beeluhu markay isu imanayeen ee la shirayey ee la aasaasayay bay marjac ahaayeen laakiin markii dawlad la dhisay axdi qarameed la dhisay weliba ay ku xaran tahay saddex sano gudahooda ha lagaga gudbo simadu inay marjac noqdaan waa laga kaaftoomay dhinaca siyaasadda beelaha ayay maata arrimahooda ay ku egyihiin marka waxaad leedahay gebi ahaanba ha isaga dhex baxaan arrintani eh, siyaasad inay ka arrimiyaan uma tal puntland eh. way ka gudubtay xilligii isimadu siyaasadda ka arrimin jireen dowlad iyo dastuur iyo guddi doorasho iyo xisbiyo ku tartamaya ayaa ka arriminaya arrimaha doorashada waxay la tahay isimadu waxay taageereen isimada gaarka ah yani isimada puntland oo dhan yaan la odhanin oo yani kelmadaas yaan lagu maxaafsanin isimada puntland ma aha waa qeyb ka mida isimada puntland waxay taageereen garabkii hubaysnaa oo eh, maaragtay mucaaradka ahaa oo diiday dimuqraadiyadda kasoo horjeeday safkaas bay galeen eh, maratay kooxda isimada ahi talada eh, anfacaysa dimuqraadiyadda dowladnimada dowlad dhiska wax wada lahaanshaha midnimada puntland way soo dhaweynaysaa ta laakiin tani waa tala dadka kala geynaysa tala isima ahaa haddaysima dawlad baa u idmane maxaa doorasho dhex geliya hay-ad doorashaa jirta midda kale dee isimadii oo dhan maaha waa koox isimadii kamid a ah oo weliba garabka hubeysan oo dimuqraadiyiidka a ah taageersan mas-uuliyadda iyagaa qaadaya isimadu dawlad dhisan oo shaqaynaysa oo xisbiyaad siyaasadda ku tartamayaan oo guddi doorasho jirto oo baarlamaankii mar shaqaynayo oo haydihii dastuuriha ay kala shaqaynayaan hadday ka dhinac bilaabeen dood dawlad diida ah, hadday ka dhinac bilaabeen oo garab hubeysan oo aan dimuqraadiyad doonayn doorashona doonaya ay taageereen shay dhacaa mas-uuliyaddeeda iyagaa leh jadwalka doorashadaa lagu soconayaa tallaabo inay qaado gaara uma baahna dowladdu ammaankeeda way iskaga filan tahay doorashaduna jadwalkeedii bay ku soconaysaa hay-adihii uqaabilsanaa doorashada iyo agaasinkeeda ayaa maaragtay sidoodii bay ugu soconayaan jadwalkooda weli barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan markaana wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale gobolka ayaa ka fiirsanaya mowqifkooda taxadarka leh iyagoo ka istaagaya dhexdhexaadnimo qaarkoodna garab istaag u muujinaya dalalka israael iyo sidoo kale falastiin siyaasadooda arrimaha dibadda iyaga oo tixgelinaya haddaba sidee buu dagaalka israael ee gaza u saameyn karaa maxayse ka faa-iidayaan wadamada dhaca gobolka iyo bariga dhexe wariyahayaga maxamed ayaale ayaa ka wareystay fu-aad xasan caaqil oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe loo qaaday tallaabooyinka waxaa ka mid ah kow heshiiskii dhinaca dhaqaalaha ahaa ee turkiga iyo dowladda sahyuuniyadda ka dhexeeyay inuu joojiyo laba shirkadihii wax wada qodaya gaaska ee badda mediterraneanka ama baxrul abyad mutawasit loo yaqaano way qaybtii ay yahuuddu ku lahaayeen uu ka saaray ordogan oo dhaqaalo badan u kacayay waana meelaha ugu muhiimsan laakiin weli safiiradu sidii bay meesha u kala joogaan xidhiidh adag oo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo oo saddex iyo labaatankii markii dowladda turkiga la sameeyeyana wuu jiraa afartan iyo sideeddii markii dowladdan israa'il loo yaqaano meesha looga dhawaaqayna dalkii saddexaad ee aqoonsada ayuu ahaa marka laga reebo ruushka oo sideed daqiiqa ku aqoonsaday iyo maraykanka oo labiyo toban daqiiqo ku aqoonsaday waddanka saddexaad ee aqoonsaday uu turkigu ahaa dowladdan erdogan waa dowlad laba iyo labaatan sano howlo badan haysay haddii dhinaca dhaqaalaha ee shacabkeeda ay tahay haddii dhinaca diblomaasiyadda ee dib dalka turkiga dunida islaamka ugu soo celinaysa ay tahay haddii ay tahay dhinaca milatariga inay soo dhiso intaa u dheer dad boqol sano oo lasoo dhaafay oo daraad isniintii ku ekayd boqolkii sano diinta laga bedelay oo bulshada dunida islaamka laga saaray oo dhaqanka islaamka laga saaray sidii uu soo celin lahaa ulu taallo weeye markaa way ku adag tahay inuu tallaabo deg dega qaado laakiin waxaa la yidhaahdaa wax walba waxaa ka muhiimsan war hebelow erigaa mainti ordadan go-aan adag buu qaatay maalintii dhaweyda laba dhii xad saddexdii qodbiya isu xigayba inuu ku tilmaamay israa'iil inay tahay virus bariga dhexe ku yaalla in kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta ee falastiiniintu ayna argagixisa ahayn balse nidaamka ka jira talaabiib buu yahay argagixiso intaa lafteeda dal carbeed ama dal islaama ku dhawaaqay weli ma jiro shucuubtu iyagu waa shucuub nool shucuubtu waa shucuub nool oo maaragtay muujin kara laakiin shacabkii haddii taangigii in lagu difaaca loogu talagalay iyagii lagu hortaagan yahay way noqonaysaa mushkila inteeda lewaraa waayahay iiraan oo kale waxaa jira urur diimeed ka dagaalama oo iyaguna keliya u baahan in iiraan ay fasaxdo kuwaasoo kale cabsida iyo walaaca laga muujinayo markaad eegno maxay ka dhigan tahay horta walaalow qoladan shiicada la yidhaahdo ama kooxda xukunta eeraan waxaa loo yaqaanaa itnaa cashariya ama kooxda laba iyo tobnaad maaha dadku siday u haystaan dad muslimiina magaca islaamka way ku qaraabanayaa talabaad hal taariikhan dib kugu celinayaa mhm. waxaa weeye dowladda islaamka ee cusmaaniyiinta markii uu madaxda ka ahaa ninkii la oran jiray sulaymaan alqanuuni waxa ay cunaqabatayn sahartay ama la goodoomiyey magaalada vienna ee caasimadda astri ee bartamaha yurub ku taalla lix bilood oy godoon ku jirtay waxaa dhabarka ka weeraray oo dhinacan farisiinta ka weeraray dowladdii markaa ka jirtay dhulkan hadda eeraan loo yaqaano ee shiicada u badnayd abeerar ku qaaday dhabarka markay kaga dhugteen ayay dowladda islaamka yurub oo dhan ka soo dirtay qoladan in badan dhallinyaradeenna soomaali kuwa jiga jooga iyo kuwa dalkeenii jooga intaba iyo kuwa dibadaha joogaba aad waxaan oga maqlaa eeraan baa wax qabanaysa eeraan waa afka baarkiisa caqiidadeedana waa meesha innaga lix tiro islaamka aan leenahay iyaga waa toddoba toddobada waxaa ka mid a ah hal shay oo nidha ugu dambeeya atamalluq isku dhadhejin in bulshada laystuso in la jecel yahay laystuso iyaga iyo maraykanka xidhiidh baa ka dhexeeya odhanaya in sunniyiinta gobolka bariga dhexe laga saaray islamarkaana eeraan ay noqoto awooda keliya ka arriminaysa dagaalka markaanu soo qaadano eeraan iyo xisbullaahi iyo kooxdan xootiyiinta oo hadda gandaalo wax burburaya iyo qoladii xashdu shacbi la odhan jiray ciraaq burburye iyo wixii oo dhan waxay ku baaqayeen maalmihii dagaalku bilowday annaga waxaan sugaynaa mar alla marka israa'iiliintu ay weerar dhulkaa qaadaan shan maalmood buu socdaa maxaa tallaabo ay qaaday ma aha gantaanaan meel ku riday oo ama meel saxaraa iskaga dhacaya ama maaragtay meel bira ku dhacaya ma aha waxaan waxaa weeyaan masiir ummadeed masiir ummadeed weeye xasan nasrana waxa oga daran yahuud oo falastiin qabsata waxa oga daran falastiiniyiinta oo xorooga halna waan kugu darayaa falastiiniyiinta oo guulaystaa waxa ay ka dhigan tahay israa'iil oo meesha ka baxday iyo digteetaaska ama waddamada carbeed dhammaantood talisyada ka jira oo xataa shiicadu ay ka mid tahay ay meesha ka baxdo waxaa kaloon kugu siyaadinayaa qarnigan hadda aan ku jirnay ee koob iyo labaatanaad waa qarnigii dadka muslimiinta yahuudda iyo kristanka iyo wixii raacsan meeshii aadan iyaga u taallaa laakiin taariikhda sida lagu hayo waa qarnigii muslimiinta gaar ahaan qarnigii sunniga weeye marka istaraatiijiyadda xilli kaleaan ka sheekaynaa barnaamij balana aan ku qaadanaynaa aan ka sheekayna istaraatiijiyadda yaalaan iyo qorshaha reer galbeedka iyo shiicadu ay daysteen qorshaha reer galbeedka waxaa weeye wadamada muslimiinta waa in gacanta loo geliyaa dadka aqaliyada ah oo ay kow ka tahay shiicadu shiicaduna waa boqolkiiba shan iyo labaatan dadka dunida islaamka ku nool marka eeraantan iyadu waa gebgab maxaa yeelay haddadan lafteeda oo dagaalka gaza socdo garoonkii caalamiga ahaa ee dimishad iyo garoonkii caalamiga ah ee ah magaalada xadab labadaba waxaa laga saaray kaqadi ee israa'iil ayaa kutaysa labadabana waxaa gacanta ku haya ah shiicada maalin kasta laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa dagaalkani markuu bilaabanayay maalin kasta xarumaha ay iiraan ku leedahay dalka suuriya ayaa la duqaynayey oo deerada lagu duqaynayay boqolaal iiraaniyiina oo ciidamadooda ayaa dhimanayay dhaqan bay leeyahay leeyihiin waxaanu ka jawaabaynaa arrintaas xilligeeda iyo goobteeda iyo wakhtiga ay munaasabka tahay marka anigu walaal kama sugo qolyahan shiicada ah inay wax tuurtuuraan iyo inay qayliyaan waa sax laakiin wax khayr ahoo laga sugaya ma jirto kuna darso oo dagaalkan reer xamas ama gaza iyo falastiin oo dhanba way ku guuleysanaysaa kaasina wuxuu ahaa fuaad fu-aad xasan caaqil oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo u waramayay waryahayaga maxamed ayaan leh weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana waad nagala socotaa dhageystayaal qeybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaane xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarka cirka ah ee israel ay ku qaaday xirada qaxootiga jabaaliya ee gaza uu noqon karo dembi dagaal iyadoo ay sii kordhayaan cabsida laga qabo tirada sii kordheysa ee dadka rayidka ah ee lagu dilay dagaalka socda muddo bil ku dhow xeradan oo ku taala qayb ay dadku aada ugu badan yihiin oo ka tirsan magaalada gaza ayaa waxaa lagu dhiftay gantaal taas oo kasoo baxday markaasi buhul weyn oo ay ku dhex jireen dhismayaal la ka hor inta aan marinkaasi la bartilmaameedsan duqeyntii labaad xafiiska warbaahinta ee xukuumadda gaza ayaa sheegay in ugu yaraan qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen iyadoo in ka badan boqol kalena lagu la-yahay burburka dhulka hoostiisa ah ilaa todoba qof ayaa ku dhaawacmay weerarada ay raacisay xafiiska warbaahinta ee xukuumadda Gaza. Israa'iil ayaa sheegatay in weerarka lagu bartilmaameedsaday taliye ka tirsan Xamaas. Marka la eego tirada badan iyo khasaaraha rayidka ah iyo baaxadda burburka duqeymaha cirka ee Israa'iil ee xirada qaxootiga Hijabalia waxaa walaac weyn ka qabnaa in kuwani ay yihiin weeraro aan dheelitirnayn oo noqon kara dembiyo dagaal xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ah ayaa ku qoray bartiisa twitter-ka ee hadda la yiraahdo x faallooyinkan ayaa daba socda mowjado cambaareyn ah oo ka yimid qaramada midoobay halkaasoo mas-uuliyiintu ay muujiyeen naxdin iyo argagax ku aadan weerarada lagu qaaday jabaliya oo ah xerada ugu weyn ee marinka gaza Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu uu aad uga naxay rabshadaha sii kordhaya ee Gaza afayeenkiisa Stephen ayaa yidhi tan waxa ay ka mid tahay dilka Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan haweenka iyo caruurta ee duqeymaha cirka ee Israa'iil ee aagagga la deggan yahay ee xerada qaxootiga ee Jabaliya ayuu raaciyay afhayeenka hadalkiisa. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ayaa weeraradan ku sheegtay mid laga naxo in ka badan saddex kun shan boqol oo caruur ah ayaa la dilay tan iyo toddobadii oktoobar markii xamaas ay weerartay israa'iil oo ay ku dileen in ka badan kun afar boqol oo yuhuud ah halkaa laba boqol oo qofna ah ay qafaasheen israa'iiliyiinta ayaa markaa kadib waxa ay bilaabeen in ay weerar aan kala joogsi lahayn ku qaadaan gaza gaza oo ay gacanta ku hayso xamaas tan iyo labada ayaa hoy u ah ilaa laba dhibic saddex milyan oo qof oo hoos markaasi oo ku hoos noolaa godoominta muddo toddobiiyo toban sano ah tani waa suuqii ugu dambeeyey ee lagu hayo dalka gaza halkaas oo dagaalku uu galay wejigii aadka u cabsida badnaa oo leh cawaaqib bini-aadantinimo oo sii kordhaya martin grevit madaxa bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa ku yidhi hadal uu soo saaray waxa uu yidhi dunidu waxa ay u muuqataa mid aan awoodin ama aan dooneynin in ay wax ka qabato isaga oo raaciyay Tani ma sii socon karto waxaan u baahanahay isbeddel tallaabo ah. Israa'iil waxay sheegtay in Jabaliya loo weeraray sababtoo ah ganacsi weyn oo ku yaala goobta iyo argagixiso badan oo Xamaas ah oo la dilay oo uu ku jiro markaasi taliyihii deegaanka Ibrahim Biyari oo Israa'iil ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii todobadii Oktoobar lagu qaaday Yuhuudda xamaas ayaa sheegtay in toddoba qof oo maxaabiis ah oo ku jiraan saddex ajaanib ah ay ku dileen duqeynta duraajid afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in xogayaha guud uu ku celceliyey in dhammaan dhinacyada waa inay u hogaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini-aadantinimada oo ay ku jiraan mabaadi'da kala soocidda saamiga iyo sidoo kale taxadarka waxa uu sidoo kale ugu baaqay inay soo afjaraan rabshadaha naxdinta leh xanuunka iyo dhibaatada faraha badan ee ka taagan halkaa weerarada ka dhaca jubbaland ayaa kusoo aadaya iyadoo ugu dambeyn la furay marinka rafaac ee xuduudka koonfureed ee dalka masar inkastoo ay jiraan dhaawacyo halis ah iyo sidoo kale qaar ajaaniba ah. furitaanka isgoyskan ayaa sidoo kale u ogolaanaya ama u ogolaatay philibin lazari madaxa hay-adda qaramada midoobay ee ka shaqeysa caawinta qaxootiga falastiin inuu gudaha u gasho markaasi gaza markii ugu horeysay tan iyo markii uu dagaalku bilowday waxaana halkaasi kula kulmay falastiiniyiin gabaad ka dhiganaysay dhul iskuul iskuulu ka dhisnaa oo halkaa ku yaalay kadib waxa uu tilmaamay booqashadeeda mid kamid ah maalmihii ugu murugada badnaa in ka badan soddon sano oo aan ka shaqeynaya arrimaha bini wuxuu horey uga soo shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin ciraaq soomaaliya iyo rawaanda heerarka cidhiidhiga iyo sidoo kale xaaladda nololeed ee aan nadiifka ahayn waxay ahaayeen kuwo aan la fahmi karin lazarini ayaa ku yiri hadal uu soo saaray madaxan ayaa markii uu meesha tagay waxa uu aada ula yaabay arinta ka taagan halkaasi uu ku tilmaamay inay tahay musiibo uusan weli hore ula kulmin qof walba wuxuu uu weydiisanayay biyo iyo cunto lazarini ayaa hogaaminaya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqada ee qaxootiga Falastiin waana mas-uulkii ugu horreeyay ee qaramada midoobay oo loo ogolaado inuu gudaha u galo Gaza tan iyo toddobadii Oktoobar in ka badan toddobaatan xubnood oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda ayaa la dilay tan iyo markii duqeyntu bilaabatay Lazarina ayaana lacag ku bixiyay markaa abaalmarinta kuwaas oo weli oo markaas u sababeeyay in ay isku dayayaan in ay weli badbaadiyaan dadka halkaa ku go'doonsan wuxuu ku celceliyey baaqiisa ku aadan gargaarka caalamiga ah oo dheeri ah iyo sidoo kale xabad xabadjoojin jawaabta biniaadantinimo ee hadda jirta kuma filna mana u dhigna baahida weyn ee dalka gaza ayuu yidhi isaga oo xusay shidaal la-aanta iyo saameynta xun ee isbitaalada iyo sidoo kale howlwadeennadaba xabadjoojin bini-aadantinimo ayaa waqhti hore lasoo daayay la-aantii dad badan baa markaasi la la-yahay ama la layn doonaa kuwa noolna waxay kusii waari doonaan khasaare kale bulshadu ma firfircoona waxayna ahaan doontaa kuwo la kulma murugo aan weligeed dhammaan ayuu ku qoray bartiisa markaasi baraha bulshada waxauu aada uga deeriyay xaaladda nololeed uu halka kusoo arkay isagoo sheegay inuusan dhacdadan weli hore ula kulmin wali waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka ogaal qaybihii dhex barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan markaana kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada halkan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo qoraalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya istaryo anigoo bootaan ah markaanaan ku horumarno dhanka hadalhaynta dhegeystaray hadaleynta haddii aan ku horumarno muddooyinka ugu dambeeyay isimada dhaqanka ee ee puntland ayaa shir wuxuu uga socday magaalada garowe shirkaas ugu dambeyn waxay kasoo saareen warmurtiyad waxayna sheegeen in doorashadu wakhtigoodii ay ku qabsoonto aada iyo aad bootaano hadalka isimada ee puntland wuxuu kusoo aadayaa xili mm-hmm. guddiga doorashooyinka puntland mm-hmm. ay sheegeen in doorashadii lagu ballansanaa in la qabto sideeda janwari mm-hmm. ay dib ugu dhacday oo la qaban doono shaniyolabaatanka febraayo ee sanadka cusub marka hadalka isimada iyo hadalka guddiga uu dhawaan soo saaray ayaa sidaas isku khilaafay oo meesha waxaa ka imaaday dood iyo muran badan aad iyo aad muddooyinka ugu dambeeyey garowe waxaa ka taagnaa isqabqabsiga eh, ka dhashay muranka doorashooyinka oo ay mucaaradku mar walba ku eedeynayeen madaxweyne deni inuu doorashada dib u dhigo islamarkaana uu wado muddo kororsi sharci darro ah taasna aysan aqbalaynin war-saxaafadeedkan ay soo saareen isimada dhaqanka ee garowe muddooyinka ugu dambeeyey uu uga socday shirka ayaa waxay ku sheegeen in puntland iyadoo ixtiraamaysa kala ra'yi duwanaanta iyo sidoo kale doodaha ku saleysan hanaanka dimuqraadiga ah in ay dhegaysato aragtida dadka kasoo horjeeda oo isimada hadalkooda la dhageysto intaas waxaa dhadhistarey wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka puntland mhm. ayaa sheegay in hadalka isimada uu la mid yahay aragtida dadweynaha islamarkaana uusan wax kasoo qaad lahayn jiraan ay mhm. yihiin taasoo mhm. xaalada jirta markaas oga sii dari karta mhm. isimada hadalkooda ayaa laga dhar sugayaa waxa uu ka bedeli doono go-aanka guddiga doorashooyinka ay soo saareen waa tahay bootaan oo hada halkaas ugu gudubno hadalhayntii baraha bulshada haatana waxaa usoo noqonana dhanka iyo qormooyinka qormadu ugu horeysa ee gacanteeda kusoo dhacday ayaa waxa ay tahay qofnimadu waxaa aasaas u ah diinteena suuban oo ay weheliso dabeecadda alle subxaana watacaala nagu abuuray dhaqanka wanaagsan uu qofku yeesho oo ay u dheer tahay dadaalkiisa heerka uu la egyahay iyo daacadnimadiisa labo garab istaag taageer kana dhabay himilada qof waliba oo horumar adduunyo iyo aakhiro rajeynaya waayo waa wanaag wanaaguna dib ayuu kugu soo laabanayaa saddex inta waaqiciga ku nooshahay ma dhammaado jidgooyooyinka balse habkaad ula falgashid ayay marba mid u dabargo'daa afar qof waliba oo ku dhaqma qabyaalad kuna dulmiya qof dadnimo wanaagsan leh waa qof la saaxiib ah burbur jahli iyo dibudhac nololeed shan dadku waxaa ku dhex jira dhiirigeliyaal jecel horena u dhaqaaqa kuna xusha qofka waxa ugu weyn ee lagu xusho oo ah qofnimadiisa raadka nolosha waa saaxiibka bulshada qormadan waxaa soo qoray qof baraha bulshada kusoo gala ibnu yuusuf al dayaawi maalmada ugu dambeysay dhankayga oday da ah oo xanuunsanaya ayaa la keenay isbitaal balse dhakhtarkii daaweynayay ayuu ku yidhi dhakhtar ha isdhibin waan ogahay inaan dhimanayo waa la keenay halkan laakiin ma aanan rabin inaan imaado fadlan waxba ha iga welwelin ee timahayga eeg waa ciro oo waan gaboobay laakiin adigu waad yar tahay anigu wax badan ayaan u soo joogay wax badanna waan ka bartay nolosha waxaana rabaa in aan xoogaa kaaga sheekeeyo ka intaana dhiman markaan afar sano jiray waxaan u malayn jiray inaan adduunka oo dhan anigu leeyahay markaan noqday afar iyo toban jir waxaan jeclaan jiray inaan qof kasta u taliyo waxaan isku malayni jiray inaan ahay ninka ugu sarreeya adduunka markaan koow iyo labaatan jiray waxaan dooni jiray inaan noqdo nin taajir ah markaan ahaa labaatan iyo shan jir waxaan doonayay inaan guursado markaan noqday afartan jir waxaan noqday inaan qof kasta oo dhibana ah caawiyo hadda halkan ayaan jiifaa waxaan doonayaa inaan dhinto ma aragtaa waxyaabo badan oo kala duwanaa ayaan doonayay intii aan jiray nolosheyda sheega ugu muhiimsan wuxuu ahaa inaan farxad ku noolaado waxaan u malan jiray sida ugu wanaagsan oo farxadda lagu helo inay tahay inaan dhegaysto dadka hadalkooda waxaan doonay inaan galo jaamacad waxaan jeclaa inaan barto psychology laakiin qof kasta wuxuu igu dhiirageliyey inaan bartaa injineerinka waxay igu dhaheen waxaad noqonaysaa injineer cajiib ah waan aqbalay hadalkoodii laakiin ma aysan jirin cid iga bixisa lacagta oo aan ku baran lahaa injineerinka waan shaqaysan jiray si aan isaga bixiyo lacagta muddo kadib waxaan isku wadi kari waayey shaqadii ee jaamacaddii kadib waxaan joojiyey jaamacaddii isla kuwii ayaa haddana igu yidhi waxay ahayd inaad barato saykolojiga markaan ahaa labaatan iyo siddeed jir qof kasta wuxuu igu yidhi waxaa la joogaa xilligai aad guursan lahayd waan aqbalay hadalkoodii oo waan guursaday laakiin muddo kadib kuwa iga burburay guurkii waayo maan qaadi karin mas-uuliyadda guurka markaan ahaa afartan jir waxaan helay kontaragti ama heshiis shaqo oo shan milyan ah wararku aad ayay u hadal hayeen magacayga iyo muuqayga dhowr cisho kadib ehelka asxaabta iyo xaaskaygii horeba gurigayga ayay soo buuxiyeen qof kasta baryo iyo dhibaato haysata ayuu iila yimid waan u adkaysan kari waayey oo waan caawiyey muddo kadib dhibaato ayaa ila soo daristay oo waa la i xiray lix sano ayaan xirnaa lacagtiina way iga dhammaatay markaan jeelka ka soo baxay caawinaad ayaan u baahday laakiin cidna ima caawin cidna ima imaan xilliyadaas oo dhan waxaa jirtay hal qalad oo aan sameeyey hadda ayay ii cadaatay waana kuu sheegayaa qaladkii aan sameeyey ayaa ahaa waxaan diidi jiray inaan ahmiyad siiyo nafsadeyda oo waan isdaba mari jiray talooyinka nafteeda ay siiso waxaan dhegaysan jiray hadalka dadka kale hadda halkan ayaan keligay jiifaa qormadan ayaa lagu soo gabagabeeyey mustaqbalkaaga wax kuu qorsheyn kara waa nafsadaada qormadaas ayaa ugu dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa istariya bootaan oo idinle tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waagaaga hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan ogaale aqalka koongareeska ee mareykanka ayaa diiday dadaal lagu doonayay in lagu dhaleeceeyo haweeneyda ka tirsan koongareeska mareykanka ee rashida talaib oo ah dimuquraadiyad u dooda xuquuqda falastiiniyiinta xilli uu socday dagaalka isra-el ee ku hayso khisa qiyaasta oo ay soo bandhigtay haweeneydan midigta fog ee koongareeska Marjorie Taylor Greene ayaa lagu hakiyay laba iyo labo ilaa boqol cod Arbacadii iyada oo labatan iyo ay ku biireen Dimuqraadiyiinta si ay uga soo horjeestaan dadaal dimuqraadi ah oo ku doonayeen markaasi in uu canaanto green ayaa la joojiyay iyada oo looga jawaabayo waxa loogu yeero xalinta dhaleeceynta ee ka dhanka ah Tlaib ayaa ku eedeeyay markaasi wakiilka Michigan ee dhaqdhaqaaqa nacaybka yuhuudda u damqashada ururada hargagixisadaah iyo hogaaminta kacdoonka u s capital complex isagoo oo tix raacaya fadhi ku-dirirka yuhuudda gudaha koongareeska si ay u dalbadaan xabad joojinta gaza tlaib oo ah xubinta kaliya ee falastiiniinta mareykanka ee koongareeska ayaa diiday qiyaasta iyadoo oo ku saleysan nacayb waxa ay sheegtay nacayb layguma cagajuglayn karo, la yeelin maayo bini'aadantinimada, lamana aamusi doono,” hayay tiri Asbuucii hore. “Ma ogolaan doono in la igu cagajugleeyo waxaad tahay Falastiin, ma waxaad u doodaysaa xuquuqda dadkaas, mana aamusi doono,” ayay sii raacisay hadalkeeda. “Waxaan sii wadi doonaa in aan ku baaqo xabad joojinta Gaza si degdeg ah oo la gaarsiiyo gargaarka bini'aadantinimo sii deynta la haystayaasha iyo sidoo kale kuwa sida sharci darrada ah ugu xiran iyo in qof kasta oo mareykan ah la keeno gurigiisaha ayay ku tiri hadal ay soo saartay waxay sidoo kale ugu yeertay qaraarka green mid aan la isku haleyn karin oo ay sheegtay inuu yahay islaam nacayb qoto dheer iyo weeraro u doodayaasha yuhuudda ah ee nabadda kasoo horjeeda iyadoo canaantu lafteedu aanay lahayn wax saameyn ah oo la taaban karo waxa ay ka tagtaa Qoraal taariikhi ah oo calaamad u ah xirfada xildhibaanka Green kama aysan hadlin qaraarka lagu dhaleeceeyay iyada, laakiin waxa ay dhaleeceysay "daraasiin jamhuuri ah" oo u codeeyay in markaasi hore loo sii wado cabir Tlaib, waxaana ay kamid tahay in ka badan laba boqol aayadood 12 sharci dejiyaal oo horusocda oo Mareykaan ah oo bishii hore soo saaray qaraarka Koongareeska oo ku booriyay dejinta degdega ah iyo sidoo kale xabad joojinta israa'iil iyo falastiinta la haysto dhammaan nolosha bini-aadanka waa qaali beegsiga dadka rayidka ah iyada oo aan loo eegin markaasi caqiidadooda ama qowmiyadooda waa xadgudub ka dhan sharciga caalamiga ah ee bini-aadantinimada ayaa lagu yeeri qaraarka la soo dejiyey Dagaalkan wuxuu qarxay todobadii Oktoobar, markii kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay bilaabeen weerar si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhan ah Israa'iil ay markaas ka timid marinka Gaza ee go'doonsan, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan kun oo Yuhuud ah oo lagu dilay weerarkaas. Israa'iil ayaa ku jawaabtay duqeymo aan kala joogsi lahayn oo ay ku dishay in ka badan sideed oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen maamulka Gaza dhanka kale gudoominta israel ee gaza waxaay jartay sahaydii shidaalka waxayna si aad ah u xadiday helidda cuntada biyaha iyo korontada dhulka ay dadku ku badan yihiin halkaas oo isbitaalada ay buux dhaafiyeen dadka dhimanaya iyo kuwa dhaawacmay iyada oo ay yaraanta wax walba ay cadaadis weyn saartay shaqaalaha caafimaadka bishii lasoo dhaafay taleb ayaa ka sheekeeyay markaasi xaaladda bini'aadantinimo ee ugu xun ee Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2.3 milyan oo qof isaga oo leh qoysaska oo dhan waa la tiriyay wuxuuna dhaleeceeyay madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka Joe Biden iyo xoghayaha Antonio Blinken inay ku guuldareysteen inay ku baaqaan xabad joojin dhaqan gasha taleeb ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in ciqaabta wadajirka ah ee falastiiniyiinta ay tahay dembi dagaal arag waxa dhacaya haka jeesan waxa keliya ee ay u baahan yihiin waa inay arkaan falastiiniyiinta inay yihiin bini-aadan si ay mar kale u arkaan inay ku kuwaan yihiin dembiyo dagaal ayuu markaasi qoraalkiisa ku soo xiray mareykanku wuxuu si cad u garab taagan yahay dagaalka Israa'iil ay ku hayso Falastiin. Gardarradan ayayna dhammaan wadamada reer galbeedka ah ka midaysan yihiin inay ku garab istaagaan Israa'iil oo aysan jirinin meel ay dhulku leedahay. balse yuhuuddu waxay muddooyinka ugu dambeeyaba kordhinaysa weeraradeeda ay ku beegsanayso xarumaha dad shacaba ay degan yihiin iyaga oo mar walba marmarsiyo ka dhiganaya inay halkaasi ku dhuumaalaysanayaan saraakiil ka tirsan xamaas balse wadamada islaamka ayaa bilaabay inay qaarkood ka gadoodaan waxaa ka socda falastiin inay yihiin xadgudub iyo dembiyo dagaal horey dhowr jeer oo hore qaramada midoobey ayaa ku baaqday xabad joojin iyadoo uona dhowaan la furay marinka rafac oo ay xuduudka la leedahay masar falastiin halkaas oo laga daadgureynayo dhaawacyada gurmadka bini-aadantinimona looga gudbinayo dadka reer falastiin ee dhibaatada ba-an ay ku heeyaan yuhuudda ilaa haatan ma jiro wadan si rasmi ah usoo garab istaagay falastiin balse waxaa jira wadamo badan oo hanjabaadyo hawada usoo mariyay israel sheegayna haddii ay joojin waayaan xasuuqa ay falastiin ka wadaan inay noqon doonaan waxaana dembiyo dagaal ka dhan ah biniaadantinimada weli waxaad dhegaysanaysaan ogaal qaybihii dambe barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney dadkaygani waa hawaan caqligu waa fooraraa walaexid dhaanta ma leh colaadda dhexdooda iyo inay carun daadiyaan ayaa camalkoodu yahay dhammaantood waa dad cola sidii cadow way islayn shabaabkuna way isku carin taabanaysa iyo suldaan lagu caymadiyo dugaas kala celiyo ma leh waxay tahay ciiddooda dugaagga degay inay ka cabsoonayaan alleelo gorgoro waxaa kaloo la yidhi qabyaalada waa lagu coloobaa qabyaalada waa lagu coryaamaa cilad weeye baaso waaba waaba cadow la yahay war abdula waxaad ka tagtay keligii cune waa lagu cadaabaa keligii cune waa lagu ciqaabaa calooshii wax boobtaa dibbey dibbey cirib xumaata war weli leeray cimrigeed eh. adduunyada eh. waxa jira oliyo nabade eh. ayriyo nin hoolaale cawana kamay tegin eenkaynu ku ogeyn waalmadoyo waxaad ka tagsay moogtahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraara yeeladan ina ku cilmi qaataan warwaaqlow adna calafka ku qoran una sheegi maaye lascanud iskaylow warkalamaanay adinkaaba sidii khawaarijtii reeraha isku diraye maxaad ayaga ku eedaynaysaan warkalamaanay isu waa badan yihin waxaa kaloo la yidhi nin cayre weligii ceeb kama fogaade caaway u darantee xaggeebaan cuskada warkalamaanay war mahaysiine khawaarija lala diriro markii la yidhi ummadii baa isku jaan qaaday war miyaan loo dhihi ibliiskiiyo khawaarijtu waa wada shaqeeya warba iyagaaba ibliissoo laguma odhan war waad ku dhex onodaane rag ganacsataa oo culummaha dhusamrab lagu dilay waxayna kala ahaayeen sheekh xasan diirshe cadde iyo maxamed tahliil maxamed rag oo bulshadu ka xumaatana way ahaayeen dilkooda dadka magaalada deganina ma aysan hoyeen caradii ay falkaa ka qaadeen waxaa ka dhacay dhuusamareeb bannaanbax aad u weyn oon loo kala harin albaab ganacsina lama furin iyadoo falkii dhacay laga caraysan yahay kalabaxa ka qayb gashana waxay ballan qaadeen eh. in sharciga la waafajin doono nimankii falkaa geystay war abwaanguure markii falkaasi dhacay ka xumaaday wuxuu yidhi eh. fariimaha khawaariij eh. kuwa caawa fuliyee fagaaraha ka geystee fidna huruday toosiyey ficilkay sameeyeen hadaan iyaga lagu falin miyaa nabad la filayaa dimbiile mar baa la qabanna waatou horuu yidhi nin wax dilay haddaan la dilinoo la sii daayo waxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waayaysan la imaari jarne adyadaha waxaan kaloon dhihi dilaaga waa in la dilon ladaynin waa la xowdiile ilayga in la diilon la daynin waa la xowdiile war dilkii ugu yaabka badnaa matabaanow ka dhacay dulmiyow ku bilowda daacadowna ku dhammaaday war sidee wuxuu jiraan dulmi daacad kuma dhammaan karee warba war maqal xaqii baa qabtay war warkayga dhex gelinine rag aana qabil nin u soo raadiyo u dilay ayaa isla markii khashaas fuliyo kii dilay hore ka dileen war nimanku maxkamad xukun fulisay ma ahayne falku si aan ku talagal ahayn ugu dhacay ilaahay yaana xaq sooraho isla markiiba xaqii ka guday shan shannimaa waxaa la yidhi isi soo raacday reer hebel aan nin ka soo dilnayna isu soo raaceen wiil ahaa gudoomiyaha dhallinyarada degmada matabaan oo derbi iska fadhiyo aan balaayo filanayn ayay shantoodii mid ka mid mida inta kor ka tuseen ay yidhaahdeen wakaasi soo dil kadibna inta soo orday ordayuu ninkii qaariji isagoo habaaska tuuraya hadda nin wax dilay waa taqaaniini ayaa kuwii soo dirayo waxay u qaateen ninkii la dili rabo soo fakaday kadibna isagii rasaas hugiyeen meeshii uuna ku ahaadoo ninkii uu soo dilay iyo isagiiba kalama dambayn hadda raggii dulmiga soo mareegaana qasqasta fuliyey warkalmaanay waxaa la yidhi dembiiluhu intuu daaqayoon cidi dacwaynaynin warka iyo doodaha socdaa waa isaga daal warbo war ma haysaaniine bariga gobolka mudug dagaalka ka socda dad ehelo isku degaana walaalaahu u dhaxeeya haddaba wax la aqbali karana ma ahan buntland haddee shabaab qudhimo jooga maca daacishaa joogta xuutinina waa ku soo biidhay baa la leeyahay haddee balaayaa jidhaedda shidaal ku shubaysa garan mayne amba kula mid baanahaye aamu aryaadhaha inta gacanka xaq daran u disha allah u naxariisto kuwa xaqdarrada wax ku dilayana waxaan rajayaha ciqaabtoora inay maraan muga anigu tala ahaan waxaan soo jeedi lahay dadkaan iswaada diilaayow inaad isdayso waa danta dadkaan iswaada diilaayow inaad isdayso waa dantiin anina waliifaday dadka isdilaaw inoo era isdaaya isdaaya isdaaya isdaaya walaalayaal war soomaali hadday isdaaya isku daynayso waana uma dhimano nin walbaa gurigiisuu ka arkay foolxumada dagaalka sokeeye waxay u baahan tahay soomaalida dowladnimo kale celisa maamulada dalka ka jirana waxaa laga rabaa dadkooda isdilaya in ay kala qabtaan maamulka galmudug foolxumadii la yaabay iyo caasimadooda ka dhacdayna waxaan leeyahay ha ka gambannina inaad gacanta ku soo dhigtaan dembiilayaashii fagaarihii ay wax ku dileenna lagu toogto haddii kale meesha fadhiidiin ma yaalay ordaha ka taga war soomaalida wixii xaala dhuusa mareeb ka dhaca kuma cusbo weligeeday xaqdarra isku dili jirtay waxaa yaabla oo dhaqan cusuba ah. dagaalkii baraagaha iyo baadiye ka dhaca maxaa keena caasimada ummadda war maalin dhoweeto odayaasha shirka jaraa'id qabtay oo dhahayay haddii aan arinta xanan buuro wax laga qaban xabbadaa dhici doonta ma la soo xori kuwaas iyagaa ka dambeeya falka xala dhacaye walaalma khawaariijtaa lacag soo siisay war odayaashii oo kale waxaa ku hadlay sanatar cabdixakiin macalin marka meeshii cer laga filaya ceeriyaama ka timid war dhaga roob noqon weyday miya ilmokiinkuwiinaya abuurkii dubay war kalemaane waxaa kaloo la yidhi dhagarqabee haldoor leynayo tolkii dhinaca saarayo ama dhaxal wadaag wada dhasho laga dhex faa'iido soomaalidaba dhax lagu arkaa waana shay dhibae hadii aan shabaab laga dhammayn dhul iyo ciiddeenna labad laguma dhaansanahayo waa wax noo dhimane maantaan dhufaysugu jiraa inuu dhaqaaqaaye qof kastow dagaal iyo dhanka waa jahaad dhaba dhagarqabe aabeesiyo halaqlama dhunkadaoo dhabta laguma qaate warwarka waa badiseena waxaan odhan lahaa wax inaad tarayso ma aha sama wadaagtaane walaalow walaalkaa hadilin oo wad haw noqon war walaalkaa dil oo doox nina kuma helo horaa loo yidhi war walaal isdili howaala badiya waan hool yaraaye waleeri warraadiyo kulmiya waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu wiilashooday aasaan xilliga nabaddana wiilasha aabbayaashooda aasan war waxaa la yidhi qabyaaladu waa qarmuun qashiin iyo niman garan ayaa qabanqaabiya khiyaar looguma tashado warkalamaanay waxaa la yidhi markay quwa darreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaannadana qiiq ka makaceen aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqaan qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariiji al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalka ah aryaamugaymahaas maraysa samigay cabdulana wuxuu yidhi how qofaan wax laga qaabino qaylaysaaxa lugu qanca qofaan wax laga qaabino qaylaysaaxa lagu qanca war waxaa kaloo la yidhi waxaa ku odhanaysaa iyadu u nacabkaagu aqalkaaga duminayo reer hebeel inaga eega iyadaa ku odhanaysaa iyadu u nacabkaagu araxdaada jebinayo adna aabbaha gowraac iyadaa ku odhanaysaa iyadu u nacabkaagu ubadkaaga qalanayo oo noqo kanuu adeegayaa ardadhaha abwaan mustafa waxau heestaas ku soo gebagabeeya eh. ummad yahay ilaahiinna inta aad aqoontaan eh. qabiil aayihiisa aragnaya ka soo noqda war waxaa kaloo la yidhi eh. argagixisadani carligeenni ubadkeenni bay usa shaqa tageen inay ololiyaan ummad yahay kanka carag ba lagu ogaa inuu aarsadee al-shabaab ka jabay baaqiga hadiyo naga soo inta soo hadhana naga soo afjara waar wallaweynay war ma haysaane somalilan haddaannu nahay waxaannu gacanta ku dhignay toban nin oo ajaaniib ah inay argagixisan yihiinna aad baannu uga shakisannahay dhalashada marokay wataan baana la yidhi dee waynay iska wataane suuriya bakistaan bay ka soo kala jeedaan baa la yidhi inay ka yimaadeen afganistaanna aad baannu u filaynaa dee somalilan laguma dhex duuman karo eeya tababaran bay kaysatay warwaaqlow eeyaha odagaan qaraabano ku ugaarsan jira ay kala baraye u kala baxaan uu yidhi afar midka koowaad waa gadawaalli indhabus majaduf iyo qoorseef marka afartaan nuuc kuwa aad waa jaadkee waar kuwani waa saraakiilo way tababaran yihiin warba warmaysaa ina madaxweyne deni ciidankii uu casubay hoolka madaxtooyada ku qaabilay haysana waa la qaada waa dhiirigeliyo waa la ciyaaray halla diyaargaroobana waa yidhi hadda koofiyadna waa u xireen goortii dambe uu qudbeeyena wuxuu yidhi haddaan reer faanka waa jecellahay dimuqraadiyadda dadka soomaalida ugu horrayna haddaynan noqonno waa lagama maarmaan sababtoo ah hooyada federaalku de waa waa annaga war bashiiroo buntland miyaa qaatimo lagu bedelin warbow tailah baa wax kaa odhanahaye eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay ma afgembiyaa ka dhacay wargeetimirkii miyaa laysla tegey war maysamadii baa ku soo baxay war ayagay ka dhex tolotay warkalamaanay war mahaysiine eh. madaxweynihii hore galmudug danjire maxamed axmed caalin eh. waa xijaabtay allah u naxariisto madaxdii galmudug soo martana waa kii labaadoo geeriyooda waxaana ka horreeyey madaxweyne danjire keymiko waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxweynayaashii kale galmudug sida madaxweynaha hadda talada haya hore axmed qorqor qoorqoor madaxweynihii hore axmed ducaale geellaxaaf madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid dumarkuu ka tegey iyo daymada aruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi amiin allahayow fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo ka diidaruux walaalku mooda hadii uu ku heshado odwacan ka diida qalbigayga adiga iiqe wegariri la taliya nadiifadiido adiga iiqe werwer lagu wareegtay keliya